yani ruuxa markii wax la siiyo dulli baa fuula khaasatan ruuxa wax siiyey gacanta ku leh xaggiisa xoogaa liidnaan iyo ka hoosayn ayuu dareemayaa waa kii nabigu dhihi jiray sal lla lay slam alyad alculyaa khayrun min alyad asufla gacanta sarraysa ee wax bixinaysa ayaa waxay ka khayr badan tahay midda hoosaysa wax qaadanaysa ruuxii markuu ruux wax ka qaato wuxuu dareemayaa hoosayn iyo liidnaan buu dareemaya markii aad adiguna waxaagi intaad xoolahaaga wax ka qaadda aad ku celiso waxaad soo ceshatay la sinaantii dulligiina waad iska qaaday ma dulligii ku fuulay iyo wejigebixii ku fuulay waad iska waad iska rogtay macnaha marka waxaad noqoteen laba ruuxo markaas siman baad noqoteen manaa meel haddaad isugu timaadaan yani wejiga ka dab dabdadmaysa kana macnaha waxa weye xishood iyo haybad iyo waxba maayo binu aadam caadi waay binu aadam caadiga wey dulligaa dadka fuulahayana waa la iskaga qaadaya macnaha faa'iidooyinkaasaa ku jiro way fiican tahay nabigu sal lay aslam yani tahaadu taxaabu waa kii dhihi jiray waad isjeclaanaysaane wax isu hadiyeeya oo isdhaafsada hadaayaadka macnaha ayib waxaad ruuxii ugu abaalgudamaba haysidba waad gacmo waxna ku gaadho wax lagu siiyey maxaad samaynaysaa marka nabigu sal lay slam marka wuxuu yihi fain lam tajiduu maa tukaafi'uuhu fadcuu lahu u duceeya sal lay slam ilah khayrsiiy ilaa aada iska tidhaahdo ood ka malayso in aad u abaalgudday u duce macnaha yani duca dheer ugu duucday ayib waxaa la mid a ah, haddaadan tabar u hayninta waxaa la mid a ah. haddii ruuxa oo wixii uu ku siiyey looga abaalgudo oo gacan loo geysto hadduuba dhib u arkaayo ceeb u arkaayo iyadana waayitaanko kale lama waa loo ducaynaya mukaafa'a markaa uma baahn mukaafa uma baahn sida masalan madaxdoo kale yani madaxda iyo haddii uu ninka madaxda iyo mas-uulka uu wax kusiiyo aduuna subaxda dambe xafiiskiisa xoogaa kula kallaado soo ceebu ma arkaay liidnaan buu arkay taasoo kale marka duca unbaa macnaha abaalgudkeedu ay tahay wy macna sidoo kale waxaa la mid a yani cumaasha shaqaalaha dowladda shaqaalaha dowladda iyo qolyaha mas-uuliyaadka haya ayagana shaqada ay dadweynaha u qabanayaane wax ku qaadanaya waajibka ku ah wax laguma siiyo iyada waxba laguma siiyo maxaa ile waxaan waxba loogu siinaynin yani huluul inay noqotaa laga yaaba ish iyo yani rishwo iyo laaluush iyo inay halkaas soo galaan ayaa laga yaabaa shaqadii waajibka ku ahayd wax ka dheeraada ah hadduu kuu qabto unbaad abaalgud ku siinaysa laakiin shaqadii uu lahaa abaalgudkuma uu lahaa macna man sa'ala ruuxii weydiista bilaahi ilaahay ruuxii wax idinku weydiista faacطuhu siiya waman istacaada ruuxii magan gala bilaahi ilaahayna faaciiduuhu magan geliya waman dacaakum ruuxii idin yeedhana faajiibuuhu yeela waman sanaca ruuxii sameeya ilaykum idinka macruufan wanaag ruuxii idiin sameeyana oo wax idin siiyana fakaafi'uuhu u abaalguda fain lam tajiduu haddii aydaan helin maa tukaafi'uuhu waxaad ugu abaalgudaan fadcuu lahu u duceeya bu nabig sal ly slam xataa tarawna ilaa aad ka malaysaan annakum idinku qad kaafactumuuhu inaad u abaalgudeen ilaa macnaha melihiinu uu saa uga bato taas way macnaha intee la wadaya way macnaha ducada intee la wadaya ilaa aad iska tidhaahdo alelahi waad u abaalgudday raba waxaa wariye xadiidka abu daawuud baa wariyey wanasaa'i baa wariyey bisanadin saxiix bay ku wariyey sidaa uu sheeku sheegay xadiku waa xadiis saxiixa fiihi masaail baabkan masaa'il dhowraa ku jirta alulaa masalada koowaad waxa weye icaadatu man cid in la magan geliyo ciddaasoo isticaada magan galay billaahi ilaah ciddii ilaahay dartii magangelye idinku weydiisata magangeliya way macnaha waxa waan soo sheegnay hadduu waxa uu magangelyada idinka weydiisanayo uusan ahayn waajib laga tegayo ama shay xaaraamo la samaynayo ama xaq la duudsiyayo macnaha athaaniyatu masalada saddex labaadi waxa weeye icaau man cid in la siiyo ciddaaso sa'ala weydiisatay bilaahi ilahay dartii wax idinku weydiisatay ciddii ilahay dartii wax ku weydiisatay iyadana in la siiyo oo macnaha waynu u tegi doonaa ilaahay subxaana wa tacaala magaciisa wax laisku weydiistaa waa arrin culus waay arrin saalan maaha ahaalisatu masalada saddexaad waxa ijaabatu dacwaat yeedhitaankoo la yeelo haddii lagu yeedho oo meel lagaa codsado munaasabad lagugu yeedho inaad yeesho waa waajib baynu nidhi khaasatan arooska alraabicatu masalada afraad waxa weye almukaafaatu abaalgud in loo abaalgudo cala asaniicati wanaagga laysu sameeyey wareega dushiisa macnaha wixii wanaagee laguu galo ka abaalgud ha noqon inuun adiga macnaha waxa weya maarata nin uun in wax la siiyo uun usoo fadhiya oo uun sibahayo xaggiisa uusan waxba ka imaanayn waa dabeeca waxoogaa yaro liidato wa muruu'a xumo wey maanaa shaksiyad xumaa ku jirta marka maadaama aad wax heli karayso yani wax bixi adiga la saado hooda bara laftaadu macna alkhaamisatu midda shanaad waxa weye ana adducaaa baryadu mukaafaatun abaalgud wey liman cid bay abaalgudutaa lam yaqdir aan awoodin ilaa calayhi baryada mooyaane ninkii wax kaleba kari waaye hadee waxaa la taaga markaasi baryadaa la taaga baryadaa hadduu la yimaadana oo uu ruuxii u duceeyana abaalgud way tahay macnaha abaalkiisi waa guday saas way maana alsaadisatu masalada lixaadi waxa wey qowluhu nabiga oo dhahdiisa uu yidhi xataa tarawna ilaa aad ka aragtaan ood ka malaysaan annakum idinku qad kaafa'tumuuhu in aada u abaalguddeen saas man ilaa intee la wadayaa ilaa aad iska tidhahdo waad u abaalguddeen man baabun laa yus'alu biwajhi illahi ila aljanna laa yus'alu lama weydiisto biwajhi illaahi ilahay wejigiisa laguma weydiisto ila aljannata janna mooyaane yani shay ilaahay wejigiisa in lagu weydiista ay habboon tahay ma jiro oo janno ah wixii janno ka sokeeyaay ilaahay wejigiisa laguma weydiisto oo laguma warsado laguma codsado way macna can jaabirin jaabir waxaa la weynaya qaala inuu yihi qaala rasul llahi sal ly slam rasuulku wuxuu yihi laa yus'alu laguma weydiisto biwajhi illahi ilaahay wejigiisa shay un waxna laguma weydiisto ila aljannata jannada mooyaane shay an taas meeshii yani ka go-anta oo waxaa kutusaya hadalkaa kutusaya macnaha wax ilaahay wejigiisa lagu weydiisto oo lagu warsado o lagu codsado ma jiro oon janno ahayn ilaahay wejigiisa waa weyn yahay wa tacaala sidaa daraaddeed wax weyn oo qiimo weyn leh unbaa lagu weydiistaa waxyaala hoosooso oo adduunye adduunye iyo yani waxa weeye ilaahay wejigiisa xoole igu siiyo ilaahay wejigiisa saa igu yeeliyo wejiga ilaahay baa kugu warsaday iyo waxaasaa la diidan yahay maanaha waxaa kaleeto suurtagal ah in ay tahay yani makhluuqa janno lama weydiisto saa in lagadooda suurtagal maxaa yeele maba hayoba janno ilahay wejigiisaa wax lagu warsadaa ilaahay baana bixiya subxaana watacaala tacaala makhluuq marka janno ma hayo sidaana waa si la sheegaya laakiin sidau tan horaad moodaa inay ka muuqaal badan tahay oy macnaha ay yani aada moodo inay fahamka uga degdeg badan tahay macnaheeduna waxay noqonaysaa ilaahay wejigiisa subxaana watacaala oo aada u sarreeya adduunye iyo waxyaala hoose hooseha ku warsanina laakiin hadda haddii ay laga maarmaan tahay inaad wax ku weydiisanaysaan ilaahay wejigiisa sanno iyo wixii idin gaadhsiinaya wixii calaaqa la leh oo weydiisa yani cadaab ilahay saad uga badbaadi lahayd tanna ilaahayna subxaana watacaala aad ku heli lahayd iyo wixii acmaal ahe ku gaadhsiinaysa jannada ama cadaab kaa badbaadinaysa intaa uun wejiga ilahay ku weydiiso saas man laa yus'alu lama weydiisto biwajhi illaahi ilahay wejigiisa laguma weydiisto ila aljannatu jannadii mooyaane rawahu waxaa wariyey xadidka abu daawuud baa wariyey sanadkiisu waa xasan xadiidka yani laakiin saxiixa weeye matnigiisuo shawaahid buu leeyahay taas maana waxaa nebigu ka soo aroortay salawatullah wasalaamu aleyh axaadiid kaloo kutusaysa ducooyinka nebiga sal lla alay wasalam isagoo wejiga alle subxaana wa tacala wax lagu weydiistay uu ku weydiistay marka kulligeed waxay uu soo gudagelaysaa ama waa camal khayr oo janno ku geynaya ama waa camal shar ahoo ilaahay aada wejigiisa yani yani ku magangelayso ilaahay aada kaga carrayso subxaana wa tacala ilahay ga badbaada alle oo cadaabka isagana camal dadka gaadhsiinaya wy kulligood marka janno weydiisigeedunbay isugu imaanaysa janno weydiisigeedunbay isugu imaan laakiin waxyaala adduunyo xoolo iyo caruur iyo yani waxyaalahaas ilahay wejigiisa laguma warsado subxana wa tacala maxaa yeelay waa laba kala weyn waay janno ilahi subaa xaruurkeeda weji alla subxaana wa tacaala waa ka weyn yahay waxyaalaha liidliita hoos looguma soo celiyo macnaha fiihi masaail baabkan masaa'il dhowraa ku jirta alula masalada koobaad annahyu reebitaan wey layska reebo can an yus'ala in la weydiisto biwajhi illahi ilahay wejigiisa dartii in wax laysku weydiisto ilaa gaayat almataalib waxyaalaha la doono kuwa ugu sarreeya mooyaane yani waxyaalaha dadku ay rabaan ee codsanayaan ee raadinayaan kuwa ugu sarreeya unbaa wejiga ilahi lagu codsadaa subxana watacala lagu weydiisto oo maxay taasi taasi waa jannada ilahi athaaniyatu masalada labaad waxa wey isbaatu sifati lwajhi sifada iyo tilmaanta wejiga oo ilaahay loo sugo subxaana watacaala oo weji loo sugo ila xadiidkaan soo marnay yani laa yus'alu biwajhi illaahi saas way maana marka waa sifa ilahay leeyahy subxana wa tacaala oo sifaadkiisa daatiga ka mid ah sidaasayna sax ku tahay ilahay inuu sifadaa leeyahy subxana wa tacaala loo diidi maayo ilahay weji ma leh lama odhanayo oo waa khalaq saa in la yidhahdo maxaa yeele isagaa isku sheegay nebigiisuna waa u sheegay salawatullh wasalaamu calayh selafkii iyo saxaabadii iyo ummadda intii ugu kheyr badnaynna saa unbay ku tageen ta labaadna yani sifada alla sugay tamhiil lagu samayn maayo la odhan maayo ta makhluuq oo kale ama addoommada middeedoo kaleeto loo ekeysiin maayo waa in la kala duwo waaba kala duwan yihiin oo aan fahamka la isugu keenin ta saddexaadna waxa weeye sidoo kale waa in kayfiyada iyo qaabka wejiga ilaahay u yaallo la yidhaahdo waa qaabun isaga u qalmo subxaanau watacaala weynankiisa iyo cadamadiisa shay u qalmo wey macana shay aan garanayno ma aha baabu maa jaaa fi lowi low wixii ku yimid oo kusoo arooray oo nusuusabu baab yahay lowidaas waa low low oo macnaha lowdii tamaniga ahayd oo alla geliyey waaye waa xaraf asalkeedu xarafkuna alma ma gasho ashu waxay ka mid tahay min khasaa'is lismi bay ka mid tahay ismigay gashaan laakiin shaygii xarafka ahaa haddii lafdigiisa loo qastayo oo kelimaadkiisa loo qastayo waxaa ismi ahaanbu markaa noqonaya biqasdi lafdihi ayaa marka asha loo geliyey biqasdi lafdihaa ayaa asha loo geliyey marka lowdaas iyo wixii nusuus kusoo arooray isticmaalkeeda ayuu baab u yahay wa qawli llaahi tacaala iyo ilaahay odhaahdiisi uu baab yahay uu yidhi yaquuluuna waxay leeyihiin low kaana lanaa haddii ay noo ahaan lahayd min alamri talada xaggeeda shay un xun hadduu nooga ahaan lahaa maa qutilnaa nalama dileen haahuna halkana laguma lahaye saasay odhanaya lowdu macaani dhowda faaiisa macnada asalka horta waa yani tamanigaaso waa shay aada jecesha inaad hesho ayaa loo isticmaalaa shay tegeyna waa loo isticmaala macaani dhowray qur-aanka ugu soo aroortay iyo xadiidka nebiga sal alay wasalam qaarna waa iska banaan yahay qaarna ma banaana macaaniday ku saarto waxaa ka mid a sharciga ilaahi subxaana wa tacaala in la iyadoo lagaga hortegayo oo lagu diidayo way soo aroortay law aaacunaa law ataacuunaa maa qutiluu waa kuwii odhan jiray qoladii munaafiqiinta hadday dadkii muslimiintahaye meesha lagu laayay taladanada yeeli lahayeen laaye oo lowdan marka waxay kaga horjeedaan sharcigii ilaahi subxaana watacaala iyo amarkii nebiga ee jihaadka waajibinayay marka lowdantaata sharciga lagaga hortegayahay waa xaaraam waa kow waxaa kaloo iyadana ay noqotaa mid qadarka ilaahay lagu diiday qadarka ilaahay low kaanuu cindana maa maatuu wamaa qutiluu iyadana hadday agtanada ahaan lahayen o nala joogi lahayeen wayna goobta dagaalka tegi lahayn mana ayna dhinteen lamana dileen qadarka ilaahay ee dhacay ee addoommada ku habsaday horeyna ilaahay u qorsheeyey ayay marka ku diidan taasina iyaduna waa xaaraam oo macnaha waxa weeyaan in aad tidhaahdo hadduu hebel uu ila joogi lahaa oo safarta ka baaqan lahaa oo uu magaalada joogi lahaa muusan dhinteen suurtagal maaha waxa wax la qorsheeyey saas daraaddeed bu ilahi subxaana watacaala yani ku yidhi qoladaa marku u jawaabaya qul low kuntum fii buyuutikum labaraza aladiina kutiba calayhim alqatlu ilaa madaajicihim xataa guryihiina haddaad joogi lahaydeen qolyihii inay dhintaan oo lalaayo loogu talagalay banaanka usoo bixi lahayen ba aleh subxana watacala kolley iyo kolley waa necebhay bu maana taasina iyaduna waa xaaraam oo qadar ilaahay iyo wax dhacay in low iyo yani saa maxay ahaan weyde iyo saa hadday ahaan lahayd iyo la yidhaahday maya dayl ma ogola waxaa kaloo iyadana loo isticmaalaa annadam wataxasun qoobamo iyo walbahaar inaad ka walbahaarto ka qoobamooto wixii dhacay iyaduna waa xaaraam yani masalan ganacsi baad gashay ganacsigii markaad gashay faa'iidana waad ka sugaysay khasaarana suurtagal buu ah meeshan baa ila kasugeysa ku khasaaray markaasaa waxaad tii alalahi haddaan saa yeeli lahaa oon badeecadan badeeco kale ku bedeli lahaa oo midda suuqa looga baahanya aan keeni lahaa waan ku faa-iidi lahaa alalaha maalmihii horeba haddaan iska bixin lahaa waan ku faa-iidi lahaa qoomami iyo may faa-iideen wixii waa tageen waa dhaceen middaa iyaduna waxay la tahay iyaduna waa xaraamo wixii ilaahay uu subxaana watacaala kugu keenay haka qoomamaan haka qoomoon macna likay laa ta'suu calaa maa faatakum walaa tafraxu bima aataakum qadarkaba waxa rumeeya laynoo leeyahy wixii horay u dhacayna ee dhib ee inugu dhacay horay u tegey inaynaan macnaha waxway ka murgin oon dhahno waxaan ilaahay baa qorsheeyey subxaana watacala wax lagu siiyey oo wanaag iyo barwaaqaana inaadan ku kibrin sidaa daraaddeed baa qadarka loo rumaynaya macnaha qadarka rumayntiisa midhahaasuu leeya iyo faayadaa waxaa kaloo loo isticmaalaa oo lowda qur-aanka ay kusoo aroortay dembigii addoommadu ay galeen dembigay addoommadu galeen oo inay ka xumaadaan oo ka toobad keenaan loo baahna yaa waxay u deliishanayaan ilaahay baa qadaray qadarkii ilahay bay u deliishanayaan markaasaa wuxuu odhanayaa war dembigan iska daayo xumaantan iska daa marka la yidhaha ilaahay baa qadaray buu odhanaya hadduusan ilaahay ii qadari lahayn maba sameeyeenba waa kelimatu xaqin yuraadu biha albaail wey marka kelimadu waa xaq oo ilahay hadduusan qadarin ahayn lama sameeyo laakiin qaabka uu u wataay baa khalada macna qaabka u deliishanaya oo xumaantiisan inuu deliil uga dhiga taasaa khalad ah waa qolyaha mushrikiinta iyo gaaladu say dhihi jireen low shaaa allahu maa ashraknaa low shaaa araxmaanu maa cabadnaahum waa asnaamtan iska daaya cibaadadooda marka la yidhahdo yaa waxay dhihi jireen hadduu ilaahay uu dooni lahaa inaanaan shirki la imaanin dambe ma aanaan la imaanenba hadduu ilaahay uu dooni lahaa allaha raxmaana inaanaan caabudin maanaan caabudin saas way macana sidaa daraaddeed ilaahay qadarkiisii iyo qorshihiisii iyo wixii uu qadaray yaa waxay u daliishanayaan macsiyadoodii iyo dembigoodii taasina waa xaaraam oo lowda meeshaasu kan in loo isticmaalana ma ay banaanaa qadarka ilaahay macaasida looma daliishano waxaa la yidhaahdaa yani qadarka masaa'ibta loo daliishanaayo macaayibta looma daliishano masaaibta iyo macaayibtu waxay kala tahay almacaayib waxa weeye waa dunuubta adigu aada gelaysa wa ee ilaahay aada ka gelay subxana watacala ee ceebta kugu ah ee inaad ka toobad keento loo baahanya kuwaasi qadar ilaahay looma deliisho lamana qabsado laakiin qadarka waxaa loo deliishadaa masaa'ib ilahay kugu keenay subxana watacala kuwaasaa meeshaasaa qadarka loo deliishadaa macna waxaa kaleeto lowda iyadana macnaha loo isticmaalaa tamanigaas yani shay inaad jeclaysato oo aad qalbiga ka jeclaysato inaad hesho shaygaasi jeclaysigaasi aada jeclaysanaysaay xukunkiisi kolba wuxuu ku xidhan yahay shaygaad jeclaysanaysa waxa weeye haddaad wanaag jeclaysato waa bannaan tahay bal ajir baaba laga heli haddaad shayga aada jeclaysanayso inaad hesho uu xumaan iyo dembi yahayna dembi baa laga heli masalan xoola ma haysato waxba ma haystaad markaasaa waxaad tidhi ilaahay hadduu xoolo isiin lahaa agoobay waxbaan ka sadaqaysan lahaayo wujuuhda khayrkaan ku bixin lahaayo sidaasaa qalbigaagana daacad ka kaa wax baxsanahaya ee qaniga ahe wax haysta xoolaha hebel haystoo kaleeta haddii ilaahay isiin lahay sidiisaasoo kale unbaa wax uga bixi laha kaa wax bixinahaya xoolaha la siiyoo kale uu la ajir yahay ruuxaas ama waxaatay wuxuu yidhi ilaahay hadduu xoola isiin lahaa baararka khamradaan ku geli lahaa kaana waxa weeye kaa khamrada cabahaye ee baararka ku jiru la dembiya isagu marka kolba shayga aad jeclaysanaysae tamaninayse qalbiga aad ka tamaninaysa iyo xukunku ku xidhan markii tamani ahaan loo isticmaalayana macana marna waxaaba loo isticmaalaa lowda waran keliya un murug iyo qalbiga iyo midna ma ahe waa u warbixin oo war un baad ku bixinaysaa macana waa waran un masalan waxaa tihi low xadartu darsa lastafadtu haddaan darsiga xaadiri lahaa waan faaidaysan lahay saas bimacana waxa weeyaan haddii ay dhici lahayd inaan darsiga tegi lahay maanan dayaceen waan ka faa'iidaysan lahay taa waxa weeyaan waxaa ku fadhiya xadiidkii nabiga salawatullahi waslamu aleyh lo istaqbaltu min amri ma stadbartu yani lamaa suqtu lhadya haddii aan macnaha waxa weeyaan aan maalmihii iga tegey ay isoo qaabili lahaayeen oo waxa hadda dhacay aan wax ka ogaan lahaa wey tala hadda gacan igu jiri lahayd hajyiga maana soo taxeeya xajkaygana cumraan ka dhigi lahaa tamatuc markuu nabigu ka hadlay salawatullahi waslamu caleyh marka lowdani ama waa tamani oo khayr buu nabigu tamaninaya salawatullahi waslamu caleyh ama ma ahe waa mujarad lihbaar taasoo kale marka dhib male waa iska jaa-is baa la yidhahda macana ayib wa qowli llahi tacaala ayuu baab u yahay baabun fi lowi lowdii ayuu baab u yahay iyo wa qowli llahi tacala iyo ilahay odhahdi u yidhi yaquuluuna waxay leeyihiin munaafiqiintii low kaana haddii uu ahaan lahaa lanaa anaga min alamri arrinka xaggiis shay-un wuxuuna hadduu nooga ahaan lahaa maa qutilnaada lama laayeen haahuda halkana laguma laayeen macnaha talada haddaanu wuxuun nalaga talagelin lahaa dagaalkan maana galeen nalamana laayeen wy macnaha maxay marka kaga hor jeedaan yani qadarka ilaahayna waa kaga hor jeedaan oo way saluugsan yihiin oo kuma sabrayaan talabaadna sharciga ilahayna waa kaga horjeeda وqwlihi tacaala ilaahay odhahdiisii buu baabu yahay alladiina qaaluu liikhwaanihim waqacaduu low aطaacuna maa qutiluu aladiina kuwa yani aayadda xagga ka waxay soo tilmaamaysay qolyo munaafiqiin ayagana aladiina kuwa way qaaluu yihi liikhwaanihim walaaladood bay ku dheheen waqacduu iyagoo dagaalka ka hadhay walxaal qacduu iyagu ay hadheen kuwa hadlayaay ee hadalkan odhanayaani dagaalkii waajibka waa ka hadheen walaaladoodii dagaalka aaday baa waxay ku dheheen marka law ataacuuna haddayna yeeli lahaayeen oo wataladanada qaadan lahaayeen maa qutiluu lama lahayen sharci ilahay bay tanna kaga horjeedaan oo ilaahay qadarkiisana waa kaga hor jeedaan war ilaahay baa qadaray raggani inay meeshan ku go-aan waa macnaha meeshan lagu laayo ta labaadna sharci ilaahay bay fulinayeen oo ilahay bay ka amar qaadanayeen waxaad sheegaysaa waxba kama jirta marka lowdaas mid sharciga ma ah waa xaraam iyo lowdaas oo kaleeto macna وفي الصحيح صحيح waxaa ku soo arooray عن أبي هريرةna laga warinaya أنa رsuuل الlahi صل ه لي rsulku qaal wuxuu hi اxرص عlى ma ينفعka waxaad ku dadaashaa wixii ku anfacaya واstacin bالlahi ilaahayna kaalmayso وlaa tacjز walaa tacjizan walaa tacjizan hana caajizin oo khayrkan ka caajizin وin asaabaka haddii uu kugu dhaco shayء wuxuuna falaa taqul ha odhanin low annii facaltu haddii aan yeeli lahaa la kaana waxaa ahaan lahaa kada wa kada saa iyo saasay ahaan lahayd saa hadhiif oo lowda iska daa walaakin qul waxaa tidhahdaa qadar allahu ilaahay baa qadaray sidan wamaa shaaa facal wuxuu doonana alla waa yeeli subxaana wa tacala faina low maxaa yeelay low maxaa lagugu diidaya faina low kelimada low la yidhahdaa taftaxu waxay furtaa camala shaydaan shaydaan camalkiibay furtaabay maana xadiidka qeybkiisii hore sheekhu muuse sheege waa iskaga gaabsaday qayb horuu xadiidku lahaayo yani almu'minu alqawiyu khayrun waaxabu ila allahi min almu'min adaciif saasuu xadiidku ah mu'minka xooga badani wuxuu ka khayr badan yahay oo ka xagga ilaahay laga jecel yahay mu'minka tabarta daran mu'minka tabarta daran ilaahay wuxuu ka jecel yahay kana yani waxa weyaan muminka xooga badan waana ka khayr badanya xoogga iyo tabardaradaasi waxaa laga wadaa xoogga iyo tabardarada iimaanka iyo midda jidhka labadu midda iimaanka weliba sii xag yaa macnaha waxa weeyaan loo sii jeedaa maxaa yeelay mu'minka iimaankiisu xoogga badan yahay ee qawiga u yahay acmaal fara badan oo saalixa oo aakhiradiisa iyo adduunkiisaba u faa'iideysa ayuu sabay muminka laakiin iimaankiisu daciif yahay jirhkiisu si kastaba haw xoog badnaadee waxa weeyaan yani kala dhimanaan baa ku jira ma dhamaystirna marka kan xooga badan ee iimaankiisu xooga badan iyo islaamiyadiisu xoog badan tahay kaasuu ilahay jecel yahay subxana wa tacala hadduu marka xoogbadni jirhka uu ku darsadana waa kasii xag jirtaa saas markaasaa nebigu wuxuu yhi sal ly slam wa fii kullin khayr mid walbana khayr baa ku jira taas waxay macnaha faa'iideyneysaa in kii daciifkaayo tawartutarna aan loo malaynin inuusan khayrba lahayn labadaba khayr waa ku jiraa laakiin khayrkay ku kala badan yihiin ixris calaa maa yanfacuka wax ku anfacayo wixii ku anfacayo ku dadaal waxaa laga wadaa wax alla wixii faa-iide adduunyo ama mid aakharo aada ku gaadhayso ku dadaal oo macnaha tabartaadiiyo awooddaadoo dhan ku bixi way macnaha wastacin billaahi ilaahayna kaalmayso adiga dadaalkaaga wax alla wixii tabartaada ha hakranin isla markaana tabartaada iyo awooddaada ha cuskanin binu aadam makhluuqoo tabar daran baa tahay ilaahay ku tiirsano oo kaalmayso ilaahu ii kaalmani markaad adduunkaaga camalkaa mubaaxee kuu bannaan ee aada manaafacaad adduunye ka helayso ka shaqaysanayso khibradaada iyo tabartaada iyo caqligaaga iyo garaadkaaga iyo ha coskanine intaad wax alla wixii tabartaada a bixiso haddana waxaad tidhahdaa ilaahu ii kaalmee afka ha ka dhigin ilaahu ii kaalmee ilaahu khayrka iigu kaalmee kaalmaysa ilaahi subxaana watacaala camalkaasi ama mid aakhara ha noqdo ama mid adduunye ha noqdo ama mid laba laba yani addunya aakharo faa dale ha noqdo saas weeyaan waxay la mid tahay yani iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin iligoo ilaahw adaan ku caabudaysa cibaadadii iyo dadaalkeedii iyo adaa lagaa rabaa haddana isla markaa inaad ilaahay kaalmaysato oo ilaahay kuu kaalmeeyo way waxba ma gaari karta saas man waxba ma gaari karta allahuma acinnii calaa dikrika wa shukrika wa xusni cibaadatika waa kii nabigu dhihi jiray salawatullah waslamu caleyh ilah waxaad igu kaalmaysaa dikrigaaga iyo mahadnaqaaga iyo cibaado wanaagaaga si wanaagsan kuu caabudo marka sidaas way ilaahay kaalmaysa subxaana wa tacala hana caajizin baa la daba dhigay hana caajizintaa waxa weeye camalka markaad samayso haddii caqabaad iyo turunturooyin iyo ay kaa hor yimaadaan oo waxoogaa dhiba aad kala kulanto ha ka daalin ha ka daalin ee ilaa aada maadaama camalkuba mashruuc yaho kuu banaanya manaafacaad iyo faa'iidana kaa soo gelayso adduun ama aakhara ay kaa soo gulayso ha ka daalin ee ku madax adayg ku madax adayg oo ilaa aad ka sal gaadho oo faa-iide ka gaadho markan ha ka tegay macnaha yacni waxaa la ysbarayaa shayga la helo casiimada go-aan adayg ruuxa inuu leeyaha la doonaya oo waxaan marka hore iska hurso sharciga inuu kuu ogol yahay hadduu sharcigu kuu ogol yahay ruuxa derbi yar markuu ka hor yimaadaba gadaaloo carar ha noqon ee waxaad noqotaa ruux yacni hal adag oo mawqif adag oo birlab ah oo shayga uu doonaya inuu gaadho isku taxallujiya saa way macnaa walaa tacjazan ha caajizino ruuxu markaba daalaha noqoninoo shayguu doonaya ka daala waa inagii soo marnay horaan usoo sheegnay alimaam alkisaa-i ninkii naaxiga ahaa ee luqawiga ahaa maalin maalmaha ka mid ah wuxuu soo maray baa la yidhi quraanto geed yani derbi fuunayso tunkana ku wadata wax culus waashadu markay dermiga fuusho way soo dhacaysa haddana way fuuli way soo dhacaysa haddana way ku noqon way soo dhacay say u waday ugu noqnoqonaysa bay fuushay isagana naxwadaa ku adkaatay baa layidhi markiisii hore markuu bahashaa arkay buu marka ku cibro qaatay oo uu yidhi alalahay say u waday u wadayba hadday ka biyo gaadhay oo meeshay doontay ay gaadhay adiguna saad u wado u wado u wado un waadun ka biyo keeni ha ka daalin si u wada u wada wuxuu noqday yani imaam fi luga ayuu noqday aimada waaweyne luqada loogu laabto ayuu noqday marka sidaas wey da'diga muslimiinta lagu yaqaana ma ah inuu noqdo u yani niyadiisu daciif tahay oo casiimadiisu daciif tahay oo waxba ad aan tilaababa aan qaadi karayn lama doonaysaa inuu noqdo macana wain asaabaka haddii au ka asibo oo kugu dhaco shay un wuxuun hadduu kugu dhaco wuxuun ilaahay haddii uu kuu qadaray haddii kugu timaado falaa taqul ha odhanin low annii anigu facaltu haddaan samayn lahaa haddaan saa yeeli lahaa la kaana wuxuu ahaan lahaa arrinku kada wa kada saa iyo saasuu noqon lahaa yani waxa weeyaan haddaan saa yeeli lahaa saasay noqon lahay haddaan tilaabadaa qaadi lahaa waxbaa isbedeli lahaa haddaan macnaha waxa weeye markii horeba isbitaalka tegi lahaa cudurkani waa waa iga bixi lahaa haddaan ka yeeli lahaa kanaa dhici lahaa waxaa kala gudiya macnaa haddaan haddaan taa ka bax waxaan ilaahay baa qadaray subxaana watacaala kelimadaa haddaan taha ah waxaad ku bedeshaa qadar allahu wamaa shaaa facal sidaa carabka bar qalbigana saa ku layl ilaahay baa qadarayo wuxuu ilaahay qadarayna kulli waa dhacaya wy macna intaas dhe laakiin lowlowdani waxa faa'idan cudur yaallana qaadi maysa khasaaro lagu dhacayna yani waxa weeyaan haba yaraatee kaa badbaadin maysa wax ay kuu kordhin ma jirto oon ka ahayn qalbigaaga oy disho qoobamo iyo walbahaan iyo murug iyo dhib inay kuu kordhiso mayna dheef kuusoo kuu kordhin mayso sidaa daraaddeed dhibkaasi si aada macnaha uga badbaado qadarka ilaahay intaad ku sabirto ood adkaysi u yeelato ood u hoggaansanto waxaad tidhaahdaa qadara allaahu ilaahay baa qadaray waxaanuu qorsheeyey wamaa shaaa wuxuu ilaahay doonana facala waa samaynaya weliba waxaa fiican inaad u badiso inay maslaxa iyo dani kugu jirto inagii soo marna waxaan ilaahay kuu qadaray subxaana watacaala maslaxadaada iyo dantaadaa ku jirta xataa haba noqoto adugu sharba u male sharba u male adugu mar haddaysan aaso diintaada taabatay ahayn oo adduunye un ay ku wareegeyso inay maslaxo kuu tahay bay u badan tahay macna oo cudurka kugu dhacayaay waxyaalo badan baa ku jira ajir in lagugu qorayaa laga yaabaa dembi in lagugu dhaafayaa laga yaabaa yani in yani lagu xusuusinayo aakharo oo inaad toobad keento la doonayaa laga yaabo kusoo laabato ilaahay ku xifsato adoo markii hore nuunsanaayo xumaa marka wax faa-iidooyin fara badan oo qarsoon baa ku jirta macnaha maxaa yeelay faina low kelimada low la yidhahda taftaxu waxay furtaa camala shaydaan shaydaan camalkiibay furtaa yacni ilaahay qadarkiisa oo lagu sabri waayo iyo sidan hadday noqon lahay siday hadheci lahay iyo wa taftaxu waxay furtaa yaftaxu wuxuu furaa camala shaydaan shaydaanka camalkiisa furaa shaydaan macnaha albaabkiibuu kugu furi oo waswaaskii iyo murugtii iyo walbahaarkii iyo qadar ilaahay ku cadhoosa iyo halkaas badweyn meeshaasuu kula aadi macna alraabicatu masalada afraad waxa weye alirshaadu hanuunin laysku hanuuniyo ila alkalaami alxasani hadalka wanaagsan laysku hanuuniyo hadal wanaagsan in layskuso oo laysku hanuuniyo markii la yihi lowla kayfiya intaa layskagama hadhin bedelkeeda waxaa laynoogu bedelay inaan idhaahno qadara allahu wamaa shaaa facal hadalkaa macnaha inuu la isticmaalo alkhaamisatu masalada shanaad waxa weye alamru in amrin la amro bilxirsi dadaal calaa maa shay lagu dadaalo yanfacu anfacaya wixii ku anfacaya inaad ku dadaasho laakiin waa inaad hubsato shayganiba ku anfacaya mafaa-iidu leeyahay mise kuma anfacayo taana sharciga loogu laabtaa caqligaaga miisaan uma ah iyo garaadkaaga daciifka ah haddaad garaadkaaga iyo caqligaaga aada miisaan uga dhigto waxyaalaha manaaficda ee wax anfacaya waxyaalaha wax dhibaya waxaad adigu markaa isleeya faa'idaad ka gaari baa dhib kugu noqonay sharciga marka ula laabo sharcigu wuxuu ogolaado ku ogolaaday maslaxiyo manfaca ku jir wuxuu sharcigu kuu diiday oo uu kaa reebayna mafsadiya dhib baa ku jir saasaa la doonaya maa ayib alamru amrid bilxirsi dadaalka les amro calaa maa shay lagu dadaalo yanfacu ku anfacay maca alisticaanati kaalmaysi weliba iyadoo kaalmaysanaya bilaahi ilahi iyadoo la kaalmaysanayo isla waxaa garab socda allana kaalmayso qalbigaaga yuusan ka bixin afkaagana hadayni macna yani waxa weeye ilaah waan ku kaalmaanu ku kaalmaan ku weydiisanaynaa iyo inaad nagu garab qabato waxaan aan doonayno macna asaadisatu masalada lixaadi waxa weeye annahyu reebitaan can diddi daalika arrinkaa lidkii layska reebo oo dadaalka lidkii wuxuu yahay wa huwa lidkaasina alcajzu waay inaad cajso ruuxa waxba qabsan karaynin oo tabardhig ah yani tabar beelay inaad noqoto taasaa lagu diidaya macana ruux uun dacada iyo uun raaxada iyo jiifka iyo uun gogosha uun ku jira laqwiga iyo meelataagtaagnida uun yaqaana laakiin aan jiddi iyo dadaal iyo shaqo iyo kadi aan ku hawlanayn mid adduun mid aakharo taasaa lagu diidaya macana ama adduun ku mashquulsanow mubax oo ku banaan ama aakharo ku mashquulsanow laakiin meelataagtaagni iyo caajiz iyo cagsiidnimo taasaa lagu diidan man macna taase midaasa lagu maxaa yeelay dhib badan bay la timaadaa dhibabka sheeka waxaa ka mid a ruuxii haddii uusan ismashquulinsin oo wax anfacayo isku mashquulinin wax haba yaraatee aan faa'iido lahayn ubuu ku mashquuli yani waxa weyaan majaalista meelaha qaaska lagu cuno la tagay iyo turub iyo diblad iyo balaayo laisku mashquuliyo iyo waktigii waxaan macno lahayn lagu dila iyo asagaa waktigu ku yani waxa wey ku mashquulino cilmaan kugu mashquulin haddaadan adigu wanaag uga faaidaysanin marka wax ku anfacayo waktigaa uga faaidaysan ha dayacin wey macna hada wabilahi tawfiiq sal allahuma waslama cala nabiyina muxamedi wala ali wasaxbi alxamdulilahi rab sharcigaa diido wy an ubay bni kacbin ubay kacb ibni kacb waxaa laga warinaya radi allahu canhu ana rasuula lahi sal lay waslam rasuul alle qaala inuu yihi laa tasubbu ha arriixa dabaysha ha faidaa ra'aytum haddaad aragtaan maa takrahuuna waxaad necabtihiin oo kahanaysaan haddaad aragtaan quluu waxaad tidhaahdaan allaahuma allahw ina anagu nas'aluka waxaan ku weydiisanaynaa min khayri haadihi riixi dabayshan khayrkeedaan ku weydiisanaynaa wa khayri maa shay khayrkiina waanu ku weydiisan oo fiiha dabaysha dhexdeeda ku jirta wa khayri maa shay khayrkiina waanu ku weydiisan shaygaasoo umirat lala soo amray bihi isaga wanacuudu waanu humagangeli bika adaanu kumagangeli allow min shari hadihi riixi dabayshaas sharkeedaanu kaa magangeli wa shari maa shay sharkiina waa kaa magangelaynaa shaygaasoo fiiha dabaysha dhexeeda wa shari maa shay sharkiibaan baanu kaa magangelaynaa umirad lala soo diray oo lala soo amray bihi isaga saxaxu tirmidi xadiidka imaamu tirmidi baa saxiixya xadiidku macnaha shawaahidiisa ayuu saxiix ku yahay baabkani wuxuu ku dhow yahay baabkan xagga kusoo marnay sabu dahri baabkii uu kusoo magacaabay yani zamanka inaan wax laga sheegin oo waktiga wax laga sheegin taaba isku macno dhow yihin isku macno yihin sababka loo diidan yahay in dabaysha lacayana waa ilaahay mafxuulaadkiisa ka mid dabayshu waxyaaluhu ilaahay sameeyey bay ka mid tahay ah. ilahi subxaana watacaala ayaa qorsheeyey haddii ilaahi subxaana watacaala waxyaaluhu sameeyey iyo makhluuqaadkiisii iyo wuxuu isagu keenay wax laga sheegana haddii isagii wax laga sheegay ka dhiganta sidii adigoo isagii aslagaadiyey oo kale ayay ka dhigantay macana marka bedelkii iyada aada yani wax ka sheegi lahaydeen waxaad samaysaan waxaad ku waxaad karaahaysataan oo dhibsataan oo xoogaa naftu ka hato haddaad aragtaan oo dabayshii aad ku aragtaan ducadan markaasa hala ducaysto ducadan ku ducaysto macnaha ilaahu waxaan ku weydiisanaynaa dabayshan wixii khayra ku jira yani khayrkeedaanu ku weydiisan wixii khayra ku dhex jirana waanu ku weydiisan wixii lala soo dirayna waanu ku weydiisan saas maanaa macnaha khayrka dhexdeeda ku jira waa haddii macnaha wax weeyaan ay yani marar badan bay dabayluhu macnaa wax weyaan maaratay khayr wadaan oo dhexdooda khayr xambaarsan yihin haddii lasoo fariin lala soo faro ay wado maaragtay xagga ilaahi subxaana watacaala arrintii looga soo dhiibay hadday khayr tahayna khayrkeedana waa kuweydiisanayna intaa in la ego shar ah hadday ku jiraanna ilaahu waa kaa magangelayna sidaa dhaha buu nabigu salawatullhi wasalaamu caleyh can ubay ibni kacbin radi allahu canhu ana rasuula lahi sal lay waslam rasuulku qaala wuxuu yihi laa tasubuu ha caayina arriixa dabaysha ha caayina faidaa ra'aytum haddaad aragtaan maa takrahuuna waxaad kahanaysaan oo necbaysanaysaan haddaad ku aragtaan way macna oo dhulkii ingejisay oo kale cuduro oo kale yani wuxuun aad kahataan haddaad aragtaan faquluu waxaad tidhahdaan allahuma allahy inaa anagu nas'aluka waanu ku weydiisan min khayri hadihi riixi dabayshan khayrkeedaan ku weydiin wa khayri maa fiiha waxa dhexdeeda ku jira khayrkiisaanu ku weydiisan wa khayri maa shay khayrkii baanu ku weydiisananaa umirat lala soo amray bihi isaga xagga ilaah wixii lagala soo diray ee ay u socoto khayrkiisaanu ku weydiisanayna yani haddii ay noqoto maalan in daweyshaasi loo soo diray inay maalan waxa wey daruuraha kaxayso hadday noqoto in ay macnaha waxa weyaan maratay ay ay noqoto maalan hawo xidhan oo kale inay furto shidooyin noocaas oo kaleeto oo khayr iyo masaalix ah oo lala soo diray yaanu ilahay ku weydiisanayna wanacuudu bika waxaanu ka ammaangelaynaa min shari hadihi ariixi dabayshan sharkeedaanu kaa magangelayna wa shari maa fiiha waxa dhexeeda ku jira sharkiisana waa kaa magangelayna wa shari maa shay sharkiibana waa kaa magangelayna shaygaasoo umirat lala amray bihi isaga wixii lala soo amray ee loo soo faray inay qabatana sharkiisa ilaahu magan baan kaaga nahay saxaaxu xadiidka waa saxiixu le atirmidi imaam tirmidi baa saxiixa marka ducadan in lagu ducaysto markii dabaylaha iyo waxyaalahaas la arko oo ama khatar la dareemo ama dhibaatooyin la yimaadaan la dareemo waxaa dhacaysa marka wixii khayr ay wadayna waa la heli wixii shar eh xaggeeda ka imaan lahaa ama yani ay sabab u noqon lahayd ilaahi subxaana watacaala addoommada inuu ka badbaadiye u badan iyada marka intaad ku jeedsan lahaydeen allihii soo diray subxaana watacaala aada saasaa layna baraya fiihi masaail baabkan masaail dhowraa ku jirta alulaa masalada koowaad waxa weeye annahyu reebitaan layska reeba can sabi riix dabaysha caayitaankeeda layska reebo athaaniyatu masalada saddexaad waxa weeye alirshaadu toosin iyo hagaajin laysku hagaajiyo ila alkalaami hadal annaafici oo faa-iide leh idaa ra'aa hadduu arko alinsaanu insaanku maa yakrahu wuxuu karaahaysto wuxuu karaahaysto ruuxa hadduu arko waxay dooni ha noqotee oo dabaysha uu ka arko hadalkii uu odhan lahaa baa iyadana laysku hagaajiyo laysku toosiyey ahaalisatu masalada saddexaad waxa wey alirshaadu hagaajin iyo toosin iyo hanuunin laysku hanuuniyo ilaa anahaa iyadu ma'muuratu inay tahay mid lasoo amray waa makhluuq ilaahay oo faran fariin bay wadaa marka ilahay baa soo diray subxaana watacaala hawl bayna gudanaysaa oo loo soo diray taana waa layna dareensiin araabicatu masalada afraad waxa weye anahaa iyadu tu'maru waxaa lala amraa bikhayrin khayr baa lala amraa waqad tu'maru in lala amrana waa laga yaaba bisharin shar in lala soo amrana waa suurtagal yani inay khayr wadana waa suurtagalo khayr macnaha loo soo dhiibo shar in loo soo dhiibana waa suurtagal ilaahay subxaana watacaala xaggiisa shar kama yimaado sidiisaba washaru laysa ileyka waa kii nabigu uhi jiray salawatullahi wasalaamu caleyh laakiin ilaahay mafcuulaadkiisa iyo xaaluhu sameynayay makhluuqaadkiisa inay xaggooda shar ka yimaado waa suurtagal sharkaasina ilaahay markuu samaynayo xagga alla la fiiriyo shar maxdiya ma ah shar baaxila ma ah xagga ilahay kama ah, yimaado subxana watacala lakin waa waa shar iyo maslaxa iswato xagga rabbi marka la fiiriyo maslaxada raajix laakiin addoommada afraadooda iyo mid ka midoo ku dhacday marka la fiiriyo waa laga yaabaa inay shar ku tahay macnaha sidaas macnaheedu waxa weeye xaggaaga ilaahay oo shar kama yimaado marka wuxuun makhluuqaadka qaarkii dhib ku ah inay dabayshaasi wado waa suurtagal baabu qowli illaahi tacala oo dabaylaaba dee dad lagu halaagay dabaylahaas ummado dhan oo deganaa ilaahay subxaana watacala uu ku tirtir oo ku baabiiyey qaar baa abaara iyo waxwada qaar baa macnaha wax weya maaratay beeraha iyo dalaga go-ay iyo macnaha dhib u geysana qaar baa cudurro inay xambaarsiin laga yaabaa ilaa akhiri baabu qowli illaahi tacaala ilaahay odhaahdiisii uu yidhi bay baab tahay yuu baab yahay yadunuuna billaahi hayra alxaqi dana aljaahiliya yadunnuuna waxay moodayaan waxay u malaynayaan billaahi ilaahay hayra alxaqi mala aan xaq ahayn mala aan gar ahayn bay ilaahay ka malaynayaan danna aljaahiliyati bay ka malaysanayaan yani ummadihii jaahiliga ahaa malahoodii oo kale yaquuluuna waxay leeyihiin hal lana ma noo sugnaado min alamri arrinka xaggiisa min shayin xuun mu noogu sugnaado talada maxaa wax yarna ahaatee ma wax ku yeelano qul waxaad tidhahdaa o ina almra arrinka kullahu dhammaantii lilaahi ilaahay buu sugnaaday taladan aad doonaysaan inaad wax ka jeedsataan ood wax ku yeelataan kulligeed ilahay baa iskale subxaana wa tacaala yukfuuna way qarinayaan fii anfusihim laftooda dhexdeeda waxay ku qarinayaan maa shay laa yubduuna ayna muujinayn laka adiga ayna kuu muujinayn waxaynan kuu sheeganaynin ayaa qalbiga ugu jira qarsanaya waa ka wixii ilaahay baa muujiyey hadday iyagu muujisan waayeen yaquuluuna waxay leeyihin low kaana haddii uu ahaan lahaa lana annaga min almri talada xaggeeda shayun wuxuu haddii nooga ahaan lahaa oon talada wax yarna ha ahaatee wax ku lahaan lahayn maa qutilnaa nalama dilin haahuna halka halkana laguma laayeen qul waxaad tidhahdaa nebigow low kuntum haddaad ahaan lahaydeen fii buyuutikum guryihiina dhexdooda haddaad ahaan lahaydeen oo idan sooba baxdeenba labaraza way usoo banaanbixi lahaayeen alladiina kuwa kutiba la waajibiyey calayhim dushooda lagu qoray alqatlu dilka lagu qoray way soo bixi lahaayeenoo ilaa madaajicihim meeshii dhinacoodu yaallay bay usoo bixi lahaayeen bacankoodiiyo dhinacoodu meeshuu dhici lahaa ay usoo bixi lahaayeen waliyabteliya allaahu saa ilaahay wuxuu u yeelayaa liyabteliya inuu imtixaano allaahu alle maa fii suduurikum waxa laabihiina ku jira waliyumaxisa iyo inuu kala sooco maa fii quluubikum waxa qalbiyaalkiina ku jira wallaahu allana caliimu kii og weyey bidaati suduuri waxa laabaha aayaddu waxay ahayd oo ay ku degtay dhacdadii iyo qisadii dagaalkii uxid marka dagaalka waxoogaa markii saxaabada nabiga sal lla lay wasalam nabarku yaro gaadhay oo dharbaaxa lagu yaro dhurtay rag taqriiban ilaa toddobaad sameeye ana macnaha waxbay laga dilay ragga intiisii kaleetana yani in badanoo ka mid a ah ee carartay oo madiine loo soo cararay nebigii sal lla alay wasalam rag ku jiran ay meesha ku hadheen arrintaasi markay dhacday ayaa marka ilaahi subxaana watacaala dadkii dagaalka ku jiray laba qaybood ayaa laga dhigay qayb waa qeybtii dadkii iimaanka lahaa ee ilaahay ku xidhnaaye daacadda ahaw qaarna waa munaafiqiintiiba qaarkii markay iimaanka lahaayee fiicnaa ee qumanaa ee iimaanku daacadda ka ah kuwa iyaga ilaahi subxaana watacaala hurdo kusoo dejiyey hurdo yani lulmo lulmaa dusha laga saaray lulmadaa dusha laga saarayna waxay ahayd wixii dhacay inayna ka murgin oo yani arrin aada u culus culusayna filanaynin baa ku timi marka arrintaa iyadaa in waxoogaa qalbigooda la dejiyo oo la xasiliyo yaa hurdada loogu ridayy maxaa yeele hurdada meelaha dagaalada inta badan ku dhacda ka dhacdaay meelaha gaaladii muslimiinta iskaga soo horjeedaan muslimiinta ku dhacday waa nasr ilahi subxaana watacaala marka uma anzla calaykum min bacdi algammi amanatan nucaasan yaksha aa'ifata minkum wa aa'ifatun qad hamatum anfusahum saasa koox marka intii muslimiinta ahaa ee muminiinta iimaankooda dhabta ah iyo hurgadaasi qabatay iyo lulmadaas qoladii kale munaafiqiintaha marka ayaga lulma ma qaban meeshii iyo goobtiina layskaga adkaa waa la laysku dhex wareegahayaa weli lama kala dhexle markaasaa lafo lafo naftoodiibaa intay la weynaatay oo meel ay geeyaan ay waayeen oo cirya dhul midna qaban waayeen ayaa ilaahi subxaana watacaala marka xaalkoodii inoo tufaynaya dareenkay qaadeen iyo culayskii yani waxbay ku yimid iyo hadalladay ku hadleen iyo taasaa laga hadlaya macana yadunuuna waxay moodayaan buu marka alla yihi subxana watacala qoladaa munaafiqiinta ee lulmadii laga qadiyey lulmadii qalbidejinta iyo nabadgelyada ah laga qadiyey kuwaasi waxay leeyihin yadunnuuna waxay moodayaan oo u malaynayaan billaahi alle hayra alxaqi mala aan gar ahayn danna aljaahiliyati jaahiliyada malahoodii o kale u moodayaan ilahay u malaynaya subxana watacala malaha ay ilaahay u moodayaane marna laga lagu magacaabayo danna aljaahiliya marna laleeyahay waa hayra alxaqi waa mala aan ilaahay gar u ahayn oon ku habooneen marna waa jaahiliyadii iyo gaalada malahoodii wey waxa weeyaan isagaa inoo keeni doono oo hadal ka dambeeya inoogu keeni doonaa waa malo walba iyo tuhmo walba oon ilaahay u qalmin subxaana watacaala saas maa aan ku habbooneyn taasaa la yidhaahdaa dama aljaahiliya ayb yaquuluuna waxay leeyihiin oy odhanayaan hal lanaa munoo sugnaado min alamri arrinka xaggiisa min shayin xun moo nooga sugnaado waxay ka wadaan markii dagaalka loo soo baxayey oo nebigu sal alay slam dagaalka soo aaday haddii nala tala gelin lahaa oo war dagaalka ma aadnaa iyo maka joognaa talada wuxuun haddii nalaga siin lahaa yani waxa weeyaan waanu sida si aan baan ku talin lahay sidani ma dhacdin saas odhanaya hal lanaa may noo sugnaato min alamri arrinka xaggiisa iyo talada min shayin xun mu nooga sugnaado qul waxaa tidhahdaa nebigu ina alamra arrinka iyo taladu kullahu dhammaantii lilaahi ilaahay baa iskale cidda waxa maamulaysa ee taladan wadata ee arintan wadata ee looga dambeeyo ee anigana i amraysa waa alla subxaana watacaala yukfuuna way qarinayaan bu alla yihi subxaana watacaala fii anfusihim nafafyaalkooda dhexdooda waxay ku qarsanayaan maa laa yubduuna waxayna muujinayn laka adiga ayna kuu muujinayn waxayna kuu muujisanin baa qalbiga ugu jira yaquuluuna waxay leeyihiin law kaana haddii uu ahaan lahaa lanaa anaga min alamri arrinta xaggeeda shay-un wuxuun hadduu nooga ahaan lahaa talada haddaan wuxuun ku lahaan lahayn oo nala tala gelin lahaa intaan arrintan lagu tilaabsanin maa qutilnaa nalama dileen haahunaa halkana laguma laaya maa qutilnaa haahunaa marka wixii dhacay ee ilaahay keenay subxaana wa tacaala ayay dursan yihiin oo saluusan yihiin macna qul waxaad tidhahdaa nebigow low kuntum haddaad ahaan lahaydeen fii buyuutikum hadda waaba baxdeen oo meeshii banaanayd ee dagaalku socday waaba timaadeen haddaad xataa guryihiinna idaan ka soo baxdeenoo guryihiina joogi lahaydeen marnaba geeri idinma feegteen marnaba geeri maydaan ka baaqsateen qul waxaad tidhahdaa low kuntum haddaad ahaan lahaydeen fii buyuutikum guryihiinna dhexdooda haddaad ahaan lahaydeen la baraza way soo bixi lahaayeen aladiina kuwa kutiba la qoray calayhim dushada alqatlu dili kuwa ilaahay uu qoray in la dilo way soo bixi lahaayeen ilaa madaajicihim meesha dhinacoodu uu dhacayo ee lagu dilayo halkaasay imaan lahaayeen baa ilahi subxana watacala yani waa qadar ilaah qadar ilaahayna nina kama hortegi karay si kasta hadaad gurigaaga isugu dhejiso taxadar kasta qaadan meeshii dhacaankaagu yaalay inaad timaado waad ku qabsanta sida xadiidka nabiga sal lay slam ku asaxday ilaahay subxaana wa tacaala markuu damco addoonka meeshii dhacaankiisu yaalay in uu ku dilo dan baa loo geliyaa meeshaas dan baa loo geliyaa meeshuu ku dhiman laha dantii baad aadi markaad uwaad iska socota waad soo danaysanaysa meeshii lagugu talagalay markaad joogto unbaa lagu qabana marka lagugu imaanay saasaa nabigeena kaa saxday salawatullah waslamu caleyh marka kolle iyo kolleyba meeshii aad ku dhiman lahaydeene dhinaciinu dhici lahaa waad imaan lahaydeen wey si kasta dad guryaha isugu dhejisaan waliyabtaliya allaahu ilaahay wuxuu saa u yeelay oo dharbaaxadaas muslimiinta ay ugu dhacday liyabteliya allaahu inuu ilaahay imtixaano daraaddeed maa fii suduurikum wax laabihiina ku jiro iimaanka la wada sheeganahaye nin walba uu sheeganayo inuu ilaahay imtixaano oo balatijaabiyo midka dhabta iyo midka macnaha dhayalka midka runta iyo midka beenta saasaa macnaha laydin imtixaanay waliyumaxisa tamxiiska waxaa la yidhahdaa shayga marka la kala hufo oo kiisa xun iyo kiisa wanaagsan la kala saaro saasaa la yidhahda waliyumaxisa iyo inuu alla kale hufo maa fii quluubikum quluubtiina waxa ku jira in la kala saaro oo iyadana bal kiina sabrayo iyo kiina aan sabrayn lakala ogaado wallahu allana caliimu kii ogayo bidaati suduur laabaha waxaa ku jira aayadda qeybteeda dambe waxay caddaynaysaa yani waliyabtaliy allahu maa fii suduurikum iyo waliyumaxisada si aan looga fahmin ilaahay inuusan kaba warhayninba intuusan waxaani dhicin leanna tamti tamyiizka iyo tamxiiska iyo ruux wax cilmi raadinahayo wax ka baqayo inuu ogaado doonayo ayaa qaaliban loo isticmaala marka ilahay waa ka gedisan yahi wax laalaha ku jira horu usii ogaa laakiin in la muujiyaa la rabaa wy macna banaanka lasoo dhigo addoommada laftooda wax ka ogaadaan wa qowlihi tacaala ilahay odhaahdiisuu baab u yahay adaalmiina billahi dana sawi calayhim daa'iratu saw waxay ahayd wayucadib almunaafiqiina walmunaafiqaat iyo inuu ilaahay cadaabo munaafiqiinta ragga ah iyo munaafiqaadka haweenka waalmushrikiina waalmushrikaat iyo haweenka gaalada iyo ragga haweenka yani iyo ragga gaalada ah kuwa inuu ilaahay cadaabo daraaddeed dagaalkii baa laga hadlayay addaaniina kuwaasoo moodaya oo malaynaya billaahi ilaahay danna saw malaha xun u malaynaya calayhim dushooda ha ahaato daa'iratu saw xumaanta wareegeedu dushooda ha ahaato waqadiba allahu allana ha u cadhoodo calayhim dushooda walacanahum ha lacnado wa acadda ama khabarba ka dhigo waxaa tidhahdaa calayhim dushooda waxaa ahaatay daa'iratu saw xumaanta wareegeeda ha aha ayaa dushooda ahaatay waqadiba allahu ilaahayna waa u cadhooday calayhim dushooda walacanahum wuu lacnaday waa cabda lahum wuxuu u diyaariyey jahanname ayuu u diyaariyey wasaaat wayna xumaatay masiiran meel loo laabtay xumaatay qoladeena waxay ahayd waxaa yani suurat lfatxi ayay aayaddu ku timid marka dagaalkii baa laga hadlayay jihaadkii dagaalkii waxaasaa laga hadlayay waxyaalaha dagaalka loo jiray waxaa ka mid a ah ilaahay inuu munaafiqiinta rag haweenka in la cadaabo gaalada raggeeda haweenkeedana ilahi subxana wa tacala inuu cadaabo kuwaasoo malaha xun ilaahay u malaynaya subxana wa tacala balaha xun balaha xun ay ilaahay u malaynayaan waa mala aan ilaahay u qalmin ku habooneyn waa mala aada tuhmo liidato wey oo rabbi subxaanahu watacaala marnaba yani ku habooneyn taas sameeyey midda macnaha ay lagu haysto hadalka soo socda insha allahu tacala ibnuqayim ayaynu noogu imaan doonta tafsiirkeeda marka calayhim daa'iratu saw waxaa laga wadaa yani balaaye hawer ha hareereyso xubaan hareeraha ka marto oo ha ku wareegto saasaa laga wadaa oo balaayo xidhan oo meel laga baxa aan lahayn oo iyagoo dhan ku wareegsan ilaah alle ku rido ama dushooda dushoodaba ayay ah ahaatayo waa qabar waaba laynoo warramaya ilaahayna waa u cadhooday waana lacnaday jahannamana waa u diyaariyey wayucadiba inuu cadaabo daraaddeed almunaafiqiina ragga munaafiqiinta iyo walmunaafiqaati haweenkaba munaafiqaadka wlmushrikiina ragga mushrikiinta wlmushrikaati iyo haweenka mushrikaadka gaalada ah addaaniina ee moodaya ee malaynaya bilaahi ilaahay u malaynaya danna saw malaha xun calayhim dushooda ha ahaato daairatu calayhim dushooda waxaa ahaatay daairatu saw-i xumaanta wareegsan xumaanta wareegsan yani xumaan wareegsan oo iyagoo dhan ku wareegsan oo meel laga baxa aan lahayn ayaa dushooda ahaatay ama xumaanta wareegsan xubaata wareegtay kolba ruux ku hadsataay ha ku dhacdo ama dushooday ahaatay waqadiba allahu ilaahay waa u cadhaday calayhim dushooda walacalahum wuuna lacnaday wa acadda lahum wuxuu u diyaariyey jahannama ayuu u diyaariyey wasaa'at way xubaatay jahannama maskiran meel loo laabtay xubaatay sidaa meel lagu laabto oo la galo iyadaa wax wey man qaala ibnu qayim wuxuu yihi fi laayati luulaa aayadda hore labada aayadood midda hore oo aayadda suuratu ali cimraan kusoo soo aroortay ayuu wuxuu ka yidhi fusira waxaa lagu fasiray buuhi hada danna haada dannu dalaha aayaddu ay sheegtay waxaa lagu fasiray biannahu alla subxaanahu karahaay subxaanahu la sahlaaye laa yansuru inuusan u gargaarin lirasuulahu rasuulkiisa inuusan u gargaarin waa kaawe markay arkeen meeshii oo la qabsaday iyo xoogaa caalsaarihii oo laga qaatay saxaabada ayaa waxay rumeeyeen inuusan ilaahay uu ka yani nebiga salawatulli wasalaamu aleyh iyo muslimiinta garabkooda ka baxay una gargaaraynin balaha xunee ilaahay loo malaynaya kaaway marka wa ana amrahu rasuulka arinkiisiina sayadmaxilu inuu dhammaan doono uma dhamaan doono yani inuu baabi'i doono idmaxalla la ydhahdaa idaa zaala wadahaba shaygu markuu baaba-o oo tirtirmo ayaa la idmaxalla marka haddaad moodo ilaahay inuusan diintiisa iyo dadka wata iyo mu'miniinta iyo rususha atbaacdooda iyo inuusan u gargaaraynin oo u hiilinaynin oo cadowga uusan uga hiilinaynin waa mala xunoo ilaahay loo malaya subxana wa tacala maxaa yeelay ilaahay awliyadiisa iyo acdaadiisa inuu simo ama acdaadiisaba uu ka sarabaryo acdaadu ay awliyadiisa ka sarabartahay waa wax xun bala xuwe waa tuhmo xume ilaahay subxana watacaala ku habooleyn saa waa lagu fasiray marka wa fusira waxaa kaloo lagu fasiray biana maa asaabahu wixii nebiga casiibay salawatullahi wasalaamu caleyh ee ku dhacay lam yakun inuusan ahayn malaha in la maleeyo macna wa fusira waxaa lagu fasiray haddana in la maleeyo biana maa asaaba wixii nebiga asiibay lam yakun inuusan ahayn biqadari illaahi ilaahay qorshihii wa xikmatihi iyo xikmad ilaahay inuusan ku dhicin fafusira markaasaa waxaa lagu fasiray yani malihii xumaa biinkaari alxikmati xikmada iyo ujeedada ilaahay uu ka leeyahay waxyaaluhu samaynayo wa inkaari alqadari iyo qadarkoo la diido labadaasa haddana lagu fasiray waxaa kaloo culimada qaarkood ku fasiran siduu sheeku sheegayo dalla sawgaasi waxa waaye macnaha waxa weeyaan dalla aljaahiliyadaasi ilaahay loo dalaynaya waa in wixii ilaahay uu keenay oo uu ku keenay nebiga salawatullahi wasalaamu caleyh iyo saxaabada iyo dadka mu'miniinta ah la yidhaahdo qorsho ilahay kuma dhici saasoo kaleta in la yidhahdo ama xikmo iyo ujeeddo ilaahay kama laha wax oo markaa waxay noqonaysaa oo lagu fasiray in la diido oo meesha laga saaro ilaahay xikmadiisii ila wax kastoo ilaahay uu samaynayo xikmo iyo ujeedaa ka dambaysa xikmo weyn oo baaliqa ayaa ka dambaysa ama makhluuqaadku ha fahmeen oo addoommadu ha fahmeen amayse fahme laakiin wax xikmad la-aan iska dhaca ma jiro marka haddii la yidhahdo wixii meesha ka dhacay ma xikmadnaysan oo xikmad kumuuna dhicin taa waa lagu fasiray waa malaxi waxaa kaloo lagu fasiray qadarkoo la diido oo la yidhahdo qorsho ilahay ba wax ka dhacen waa iska dhaceen ama addoommada loo tiriyo la yidhaahdo yani waxa weeyaan idinkaa lahaa idinkaa lahaa ficlan xagga sabab ahaan ayagu waa uleeyahin lakin wax waa ilahay qorshe weeye subxana watacala saasna waa lagu fasiray wainkaarima wafusira waxaa lagu fasiray bianamaa asaabahu wixii asiiba nebiga sal alay wasalam lam yakun inuu sahay biqadari illaahi ilaahay qadarkiisa wa iyo xikmadiisa inuusan ku dhicin saa in lagu fasiraa balahaasi saana waa lagu fasiray balahaasi wafusira waxaa lagu fasiray malihii xumaa ee jaahiliga ah biinkaari alxikmati xikmadda ilaahay oo la inkiro wa inkaari alqadari iyo qadarka ilahay oo la inkiro wa inkaari an yatima iyo in la inkiro an yatima inuu dhammaystirmo amru rasuuli lahi sal lay slam rasuulka arrinkiisu inuu dhammaystirmo oo isgaadho macna arrinka nebigu sal lay waslam waa diinta wa diintu inay isgaadho meesha ilahay ugu talagalay inay gaadho taasoo iyadana la inkiro